alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kaiira e, baabka afar iyo sagaashan ducaau karaahiyati tiyara baasaysiga e, kahashada la kahanayo ducada lagu ducaysanayo baasaysigu waxa weeye inuu ruuxu wax markaa uu arkayo ama maqlaayo ama ogaanayo inuu baasaysto ku tiriyo in baas ka imanayo waxay noqonaysaa atashaa'umu bimar'iyin aw masmuucin aw macluum waxyaalo badan bayna dadku baasaystaan ama maalmo ha noqoto ama marka ha noqoto waxay arkayaan ha noqoto ama wax ka soo horbaxaya ha noqoto erayga adiyara waxa laga keenay shimbirihii sababtuna waxay tahay waagaa hore waxa fara badnaa shimbiraha in la baasaystaa badnayd oo gaaladii carbeed waxay samayn jireen marka ay doonayaan inay safraan waxay isku soo beegi jireen shimbir geed saaran shimbirkaasi hadduu xagga midig ka maro waxay ku tirin jireen inuu wanaag u leeyahay iyo khayr hadduu xagga bidix ka marana waxay ku tirin jireen inuu baas u leeyahay oo safarkaasi aanu u fiicnayn marka diyaradu sharciga kuma bannaana xadiiskaan akhrino laba boqol iyo shan allaahumma laa tayra ilaa tayruka walaa khayra ilaa khayruka walaa ilaaha khayruk waxaa ka horreeyey man raddathu diyaratu can xaajatihi faqad qaarafa ashirka wa fii lafdin faqad ashrak ku kastoo baasaysigu ka celiyo dantiisa shirki ayuu markaa ku dhacay ama kasbaday nooc shirki ah dabeedna waxaa la yidhi kafaaradeedu waa maxay saasaa nebiga laga soo warinaya inuu yidhi man raddathu diyaratu can xaajatihi faqad qaarafa ashirka wa fii lafdin faqad kafaaradeedu waa maxay maxaa laga kafaaro gudayaa qaala an taquula allaahumma laa tayra ilaa tayruka walaa khayra ilaa khayruka walaa ilaaha khayruk sidaasaa laga kafaaro gudaya allaahumma ilaahayow laa tayra ilaa tayruk shimbir ma jiro shimbirkaaga mooyaane bimacnaa adiga ayaa marka umuuraha qadaraya marka waxa adigu aad doonto aad qadartuun baa dhacaya shimbiruhu waxay haystaanna ma jiro shimbiruhuna waa shimbirahaagii yani waa qaaraad adigu abuurto adigu aad leedahay weeyaan walaa khayra ilaa khayruk khayrna ma jiro khayrkaaga mooyaane walaa ilaaha khayruk mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane adigoo qura ayaa xaq lagugu caabudaya marka waa tawxiid tawxiidkaasaa lagu hadlaya xadiiska waxaa soo wariyey imaam axmed iyo ibnu sunni fii camal yowm waleyla waxaan laga soo warinayaa min xadiisi cabdillaahi bni camr bn caas ayaa laga soo warinaya xadiiska sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa ibnu lahiica ibnu lahiicana wuxuu ahaa markaa dacfi baa ku jiray berigii dambena dacfigu waa sii batoo kutubtii baa ka gubatay qaadi reer masara buu ahaa cilmi badan axaadiis badan wax badan soo wariyey marka dabayaaqadii noloshiisa kutubihii baa ka gubtay dabeedna xoogaa waa isku sii darsamaa xifdigiis waa sii daciifa magaciisa bidabdina waa ibnu lahiica laamku kor dhigan yahay ha'duna hoos dhigantahay calaa wasni cadiima ha yeeshee culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen haddii cabdilaahiyadu wax ka weriyaan sida cabdulaahi ibnu wahbin iyo cabdullaahi ibnu yaziid almuqri iyo cabdullaahi mubaarak xadiisku soo wariya waa la saxiixiyaa huwa min qadiimi xadiisihi marka waxaa lagu tiriyaa inuu saxiix yahay waxaa lagu tiriyaa inuu saxiix yahay daa'ifo a'immada ka mida qowlka laga soo wariyey hadalkaas wa bina'an calaa haada haddii cabdilaahyadu ka warinayaan waxay ka dhigaan cillo kale haddaanu xadiisku lahayn inuu saxiix yahay albaani wuxuu qaatay warkaa laga soo warinaayo a'immada qaarkood oo imaam axmed wakhayruh laga soo naqlinaayo saas aawadeed haddii markaa axad alcabaadila uu wax ka warinaayo cillo kale haddaanu xadiisku lahayn wuxuu yidhahdaa waa saxiix waana sida uu xadiiskan ka yidhi waayo xadiiskan waxaa laga hayaa in cabdulaahi ibnu wahbin ka warinayo fii jaamicih waxa kaloo la soo wariyey cabdulahi ibnu yaziid almuqri inaynu wax ka warinayn marka cabdulaahiyadii baa wax ka wariyey oo ka wariyey saas aawadee sheekh albaani waa saxiixiyey ahlucilmiga qaarkoodna waxallo wuxuu soo wariyey waxay yidhahdaan mar walba daciif uu ahaa laakiin dacfigiisuunbaa kala darnaaday oo markii dambe sii batay marka daa'ifo culammada ka mid waxay qabaan in mar walba la daciifinaayo xadiiskuu soo wariyo saasaa koox culammada ka midii ay qabaan asheekh ah, muqbil waxau yidhahdaa maa zaala daciifan mar walba daciif buu ahaa saas aawadeed axaadiista uu ka soo wariyo ibnulhiica ama cabdullaahiyadu ha ka wariyaan ama inay ka warina wuu daciifiya marka xadiidkan halkaas baa ishkaalku kaga jiraa waliba mid kalena waa jirtaayo ibnulhiica laftiisu waxa uu samayn jiray tadliis cancanaanu ku warinayaan cancano ayuu ku warinaya ha yeeshee waxaa soo aroortay aahaar mawquuf ah oo saxaabada qaarkood ku mawquuf ah oo sidan inay odhan jireen wakhtiyada markaa baasaysida inay sidaa odhan jireen kan laftiisa waa lagu soo wariyey riwaayaadka qaarkood isagoo mawquufa ah. saxaabada laga soo wariyeyna waxaa ka mid a ah mawquufnimo looga soo wariyey cabdullahi bnu cabbaas cabdullahi bnu cabbaas inuu odhan jiray sidaas wakhtiga baasaysiiniyadiisa ku soo dhaco yani khaatiro noocaasi uu ku soo dhacdo waswaso ku saabsan baasaysi marka ilaa laba saxaabi baa laga soo wariyey inay sidan odhan jireen cabdullahi bnu cabaas ka mid yahay calaa haada waxay noqonaysaa in markaa in layska camalfalo ay noqonaysa in lagu camalfalo ayay noqonaysaa xadiidkana sixadiisa saasaa laysugu hayaa diyaradu sideedaba baasaysigu waa shay dembi ah laakiin dembi waxay ku noqonaysaa marka ruuxii ay ka baajiso wuxuu doonaya xadiiskii waxaa ku so arooray muslim saxiixa ku soo wariyey in nabiga loo sheegay calayhi asalaatu wasalaam wa mina rijaalun yatatayaruun waxaa naga mida rag wax baasaysta ayaa naga mid a qaala daaka shayun yajiduunahu fii suduurihim falaa yasuddannahum taasi waa shay ay laabtooda ka helayaan iyayna u diidin oo waxa ay doonayaan ayna ka celin yani waxaa laabtooda ku dhacay waynayna baajin hadduu doonayo safar inuu galo waa inuu safarkii uga baaqan baasaysigaas hadduu doonayo ficil inuu sameeyo waa inanu baasaysigaa aawadii u dayn wuxuu doonaayo inuu sameeyo marka xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu sheegayaa falaa yasuddannahum diyaarada culamada qaar waxay waa karaahiyo laakiin waxa weeye inaynay bannaanayn oo tahay baa saxan waayo waxaa soo aroortay in nebigu sala allahu aleyh wasalam ku magacaabay shirki waxaa soo aroortay inuu shirki ku magacaabay adiyaratu shirki yacni baasaysigu waa shirki waa nooc shirki ah adiyaratu shirki marka shay shirka lagu magacaabay inuu noqdo karaahatu tansiih ma suuragal ah waayo shirkigu waa min acdami dunuub dembiyada waaweyn kuwa ugu weynida badan ayuu shirkigu ka mid yahay baabka shan iyo sagaashan ducaau rukuub yacni marka daabadda la fuulaayo ducada lagu ducaysanayo daabadda marka la fuulaayo ducada lagu ducaysanayo xadiiska laba boqol iyo lix marka daabadda la fuulaayo waxaa la odhanayaa dikrigan bismi illaah alxamdu lilah wa min xadiisi caliy bn abi aalib oo caliy bni abi aalib baa wuxuu doonay inuu daabad fuulo markaasuu adinka saaray meeshuu ka fuulaayey markuu adinka saaray ayuu wuxuu ihi bismi illaah haddana wuxuu yidhi alxamdu lilaah wuu koray markuu koray oo xaggeeda sare ku fadhiistay ayuu wuxuu akhriyey subxaana aladii sakhara lana haada wama kunna lahu muqriniin wa inna ilaa rabbina lamunqalibuun ila aakhir alxadiis bismi illaahi wuxuu odhanayaa magaca ilaahay baan ku bilaabayaa ama magaca ilaahay baan ku korayaa waa marka uu korayo intaan weli korin ee uu cagta saaro halkuu ka korayo ayuu bismillaahi odhanaya alxamdu lilaah mahadoo dhan ilaahay bay u sugnaatay mahadda ilaahay baa la gaara subxaana aladii sahara lana haada waxaa xumaan ka nasahanoo xumaan ka dheer alladii kii sahara lana noo sakhiray haada kan noo sakhiray kan noo sakhiray wamaa kunnaa lahu muqriniin wamaa kunnaa maanu ahayn lahu muqriniin qaar awoodaayo dirqin karaya maanu ahayn bimacnaa haddii rakuubkan isku kaaya taagi lahaa maanu khasbi karnayn awoodaanu ku dirqinna melihin ilahay baa noo sakhiray wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun annagu xagga rabbiga ayaanu u laabmaynaa oo u gaddoomaynaa xagga rabbiga yaannu u laabmaynaa oo u gaddoomaynaa alxamdu lilaah mahad ilaahay baa la gaara alxamdu lilaah mahad ilaahay baa la gaara alxamdu lilaah mahad ilaahay baa la gaara saddex goor buu ku celinaya allaahu akbar ilaahay baa wax walba ka weyn allaahu akbar ilaahay baa wax walba ka weyn allaahu akbar ilaahay baa wax walba ka weyn bacdu ahlicilmi waxay u fasiraan akbar bimacnaa kabiir ilaahay baa weyn bay u fasiraan ilaahay baa weyn ayay u fasiraan laakiin shay kastoo weyni dee wax walba kama weynaa saas aawoodee culamada qaar waxay yidhahdeen waxa fiican oo ablaq ah in loo fasiro ay akbaru min kulli shay wax walba waa ka weyn yahay waayo ashyaa badan baa weyn haddana aan la odhan karin wax walba waa ka weyn yihi ilaahay wuxuu la gaar yahay intuu weyn yahay ayuu wax walba ka weyn yahay oo makhluuqaadkao dhan marka isaga loo eego ay noqonayaan wax aad u yar ayay makhluuqaadkao dhan isku noqonayaan subxaanaka allaahumma inii dalamtu nafsii subxaanak ilaahayow adaa xumaan ka nasahan oo ka dheer allaahumma ilaahayow innii dalamtu nafsii anigu waa dulmiyey oo waa ku xadgudbay nafsii naftayda fakhfir lii ii dembi dhaaf fa innahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant sha'nigii arrinku wuxuu yahay laa yakfiru dunuuba ma dhaafayo dembiyada ilaa anta adiga mooyaane ilaahayow cid kale dhaafi mayso adigunbaa dembiyada dhaafaaya xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo nasa'i fi lkubraa iyo ibnu xibaan fi saxiixih kitaabkiisa ataqaasim walanwaac iyo xaakim fi mustadraki labadubana waa saxiixiyeen ibnu xibaan iyo xaakim waxaa laga soo warinaya min xadiisi cali bni abi aalib tirmidi waa saxiixiyey nawowi waa saxiixinayaa iyo diya almaqdesi iyo albani sanadkiisa waxaa ku sugan abu isxaaq asabiici oo cancanaynaya waana e, mudallis duruqda qaarna waa soo aroortay isagoo e, maqal sheegaya inuu cali ibnu rabiica waa shiikhiise inuu u warramo xadiiska u sheegay laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen wogaa ikhtilaad baa ku yaro dhacay markii dambe oo samaaca uu sheegaya inaanu sugnayn bay u badanta waa sida albaani uu ku sheegaayo saxiixu abi daawuud alum yani ka weyn laakiin wuxuu leeyahay turuq kaleoo mutaabacaad uu leeyahy sidaas aawadeed ayaa sheekh albaanina saxiixinaya culamo kaloo badanna saxiixiya xadiidku wuxuu sheegayaa cali ibnu abi taalib markuu intaa yidhi ayuu qoslay daabaddii markuu fuulaayey ee sidaa u akhriyey ayuu dabad qoslay markaasaa la yidhi maxaad ku qoslaysaa markaasuu yihi waxaan arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo daabad saasoo kale u korayey oo intaas akhriyey markuu intaa dhammeeyo akhriyey ayuu qoslay buu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam markii nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku qoslaayo wuxuu yidhi yacjabu rabbuna min qowli cabdihi subxaanaka inii dalamtu nafsii fakfir lii dunuubii inahu laa yakfir adunuuba ila allah yacnii rabbigeen ayaa wuxuu la yaabaa waa la yaab aan la mid ahayn ka makhluuqaadka mana aha cajabka ilaahay lagu sifaynayaa mid waxa weeye markaa garasho waa u sababay ma ah oo ilaahay wax walba waa og yahay wax ka qarsooni ma jiro yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun wuxuu ilaahay ogaa wixii hore u jiray hore u dhacay ee waxa dhici doona iyo waxaan jirayna hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen baa allah og yahay marka inama alcajabu man jahila asabab yacni markaa laguma eh, sifadana laguma diidi karo lamana odhan karo cajabka ilaahay waa noocaas cajabkuna wada noocaas ma ah oo deed la yidhaahdo maadaama ilaahay aan wax garan waayin cajabkana jahli sababo iyo garasho waa aan sababta la garanayn ilaahay ha loo diido ha laga nasaho la yidhaahdo taas waa khalad sax ma waayo nusuusaha waxaa ku soo arooray cajabka iyadoo ilahay lagu sifaynayo bal cajibta wayaskharuun qiraa'a sabciya waxaa la akhriyay bal cajibtu wayaskharuun oo ta'da la godaayo waana qiraa'a sabciya qur'aannima loo akhriyey waxaana soo aroortay axaadiista lafteedana waa ku soo aroortay axaadiis mutacadida waa ku timi markaa saas aawadeed sifaadka kale meesha la mariyo ayaa la marinaya marka wuxuu yidhi nebiga wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam rabbigeen wuxuu la yaabayaa addoonka hadalkiisa uu yidhaahdo ilaah adaa xumaan ka nasahan naftaydana waa dulmiyey dunuubtayda ii dhaaf dembiyadana cidaan adiga ahaynoo dhaaftaa ma jirto marka xadiiskan waxaa laga qaadanaya ku tusinaya saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam siday nebiga ugu dayan jireen calayhi salaatu wasalaam ficilkuu sameeyeba waa samaynayeen wixii aan nebiga ku gaar ahayn waxay ku dadaalayeen siduu u sameeyo inay u sameeyaan ilaa wuxuu ku daray markuu intaa yidhi qosalkuu nebigu qoslay inuu marka isaguna qoslo markuu dayasho nebiga uu ku dayanaya calayhi salaatu wasalaam ayuu saa u yeelaya sidii nebiga loo weydiiyey si loo weydiiyo deedna sidii oo kale haddana ugu jawaabo waa kamaaluliqtidaa waa ku dayasho dhammaystiran oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku dayanayaan waxaa laga qaadanayaa daabadda marka la koraayo dikriga in lagu koro magaca ilaahay iyo mahadnaqa iyo tasbiixda in lagu koro riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay bisimka inuu saddex goor marka hore ku celiyey bismi bismillaah bismi illaah riwaayaadka qaarkoodna hal mar bay sheegayaan laakiin ta ziyaadada sheegaysa ayaa marka waxa weeye yani sii fiican mahadnaqii waxaa la raacinaya tasbiixda nicamka ilaahay baa lagu mahadnaqayaa iyo sakhiraadda ilaahay inoo sakhiray daabadaha tasbiixdaasaa la odhanayaa labada aayadood ku soo aroortay saddex goor baa alxamdu lilah la odhanayaa saddex goor baa allahu akbar la odhanayaa dabeedna waxaa lagu khatimayaa subxaanaka allaahumma inii dalamtu nafsii fakhfir lii ilaahay baa loo tasbiixsanayaa xumaan laga nasahayaa dabeedna ilaahay baa la baryayaa cibaadadaa kale iyo adkaarta waxaa looga hormariyey ducada si ay u noqoto min qabiili tawasul lagu tawasulaayo ee adkaartaas ilaahay lagu baryayo cibaadada iyo ducada cibaadadaa la hormariyaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina asiraata almustaqiim yacnii markii ilaahay la ammaanay oo la sheegay keligii in la caabudaayo kadib baa ilaahay la baryayaa marka waa min qabiili tawasul bilcibaada noocaasoo kale noqonaysa halkanna waa saasoo kale waxaa la ictiraafayaa la qiranayaa xadgudubka iyo dunuubta xadgudubka iyo dunuubta ayaa la qiranaya allaahumma inii dalamtu nafsii fakhfir lii waxaa la sheegayaa dembiyada inaan cid kale dhaafin allah mooyaane taasina tawxiidkay ka mid tahay fa innahu laa yakfiru dunuuba ila ant baabka lix iyo sagaashan ducaau safar safarka ducadiis xadiiska laba boqol iyo toddoba allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar marka la doonaayo in la safro daabaddii la koraayo daabaddii lagu safrayey ayaa sidan la odhanayaa allaahu akbar ilaahay baa wax walba ka weyn allaahu akbar allaahu akbar saddex goor subxaana aladii sakhara lana haada waxaa xumaan ka nasahan ilaaha noo sakhiray kan wamaa kunna lahu muqriniin wamaa kunnaa ma nihin lahu muqriniin shaygan qaar dirqinaya ma nihin ma awoodi karayno inaanu markaa dirqinno oo awoodno ma kari karno wa innaa ilaa rabbina la munqalibuun annagu xagga rabbigayo ayaannu u gaddoomaynaa oo u laabmaynaa allaahumma ilaahayow innaa nas'aluka fii safarina haada albira waaltaqwa waxaannu ku weydiisanaynaa fii safarina haada safarkayaga kana gudihiisa albira khayrkaanu ku weydiisanaynaa iyo wataqwa taqwada ayaanu ku weydiisanaynaa macnaad nagu arsaaqdo noo fudaydiso baanu ku weydiisanaynaa wa min alcamali maa tardaa waxaanu kale ku weydiisanaynaa camalka aanu samayno waxa aad ka raallida tahay waxaad adigu raallida ka tahay inaannu samaynaanu ku weydiisanaynaa bimacnaa noo sahasho allaahumma ilaahayow hawin calaynaa safaranaa haada noo fudaydii safarkayaga kan ah oo noo sahal mid noo fudud ka yeel wadwi cannaa bucda wadwi cannaa noo soo duub bucdahu fogaanshihiisana noo soo duub bimacnaa noo soo yaree yacni dhulka oo kale noo soo ururi noo soo duub wadwi cannaa noo soo duub bucdahu fogaanshihiisa allaahumma ilaahayow anta asaaxibu fi asafar waxaa tahay ka safarka nagu weheliya ayaa tahay suxbada waxaa loo jeedaa wehelin maciyaa laga tilmaamaya ka safarka yaga nagu weheliye na kaalmaynayaa tahay waalkhaliifatu fi lahli ka waxa weeye nooga markaa khaliifka ahee nooga dambeeyaa tahay yacni ehelkayo oo bimacnaa ehelkii ehelkii mid noo sii ilaalinayo khalaf naga ahoo nooga dambeeyaa tahay alkhaliifa waa ka cid markaa cid uga dambeeya ee uga sii wakiilka u ilaalinaya yani yakuunu khalafan eh, lahu khalaf buu u noqonaya khaliifa waxaa la heli karaa ama cinda almowt ama cinda alghayba ama marka ciddaasi dhimato in laga khalaf noqdo ama markay maqanta in laga khalaf noqdo looga dambeeyo oo loo ilaaliyo allaahumma ilaahayow innii acuudu bika min wacthaa'i asafar waxaan kaa magan gelayaa dhibta safarkaan kaa magan gelayaa innii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min wacthaa'i safar dhibaatada safarkaan kaa magan gelayaa wa ka'aabati almandar muuqaalka xumaantiisaan kaa magan gelayaa almandar waa aragtida ka'aabadana waxaa looga jeedaa inuu xaalku xun yahay oo muuqaalaan fiicnayn qofku ku sugan yahay yacnii muuqaal xunna waan kaa magan gelayaa iyo xaalad xun inaan ku suganahay muuqaalkaygu wa suu'i lmunqalab waxaan kaa magan gelayaa noqod xun baan kaa magan gelayaa inaan ugu noqdo filmaali maalkii iyo walahli ehelkiiba yacnii noqod xun inaan ku noqdaan kaa magan gelaya oo bimacnaa markaan noqdo aan xaalad xun kula kulmo amaba aniga laftaydu aniga laftaydu yacnii anoo xaalad xun ku sugan aan noqdo ama aan kula kulmo markaan ku noqdo xaalad xun marka gadoon xun baan kaa magan gelayaa aan ku gadoomaayo aan kula gadoomaayo fi lmaali walahli wa idaa rajaca qaalahunna marka uu noqonayana bimacnaa doonayo inuu noqdo markii hore safarkuu u baxayey safarkii markuu u baxayuu sidaa odhanayey markuu safarkii ka soo noqonayo reerkiisii ku soo noqonayana waa odhanaya wa zaada fiihinna wuxuu ku kordhinayaa aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun aayibuuna waan noqonaynaa ay naxnu aayibuun taa'ibuuna waa toobad keenaynaa caabiduuna waa caabudaynaa lirabbina xaamiduuna rabbigayana waa u mahadnaqaynaa yacnii ilaahay baan u toobad keenaynaa oo aanu caabudaynaa yacnii rabbina waa u xamdi naqayna xadiiska waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey waana min xadiisi cabdilaahi bni cumar waa fii saxiixi muslim marka xadiiskani wuxuu sheegayaa marka safarkii loo baxaayo in ducadaa lagu ducaysanayo ayuu sheegaya marka safarkii loo baxayo in ducadaa lagu ducaysanayo ayuu sheegaya iyo dikriga xus ilaahay la xusaayo ammaan ilaahay la ammaanaayo iyo duca ilaahay la baryayo intaasuu xadiisku isugu jiraa xadiisku waxa uu sheegayaa waxay u qaybsan tahay qayb dikri ah oo xus ah oo ilaahay la xusaayo o la ammaanayo iyo qayb tasbiix ah oo ilaahay la nasahayo o loo tasbiixsanayo iyo qayb baryo ah oo ilaahay la baryayo marka baryada in ilaahay la baryo oo la farabadsado ayaa laga qaadanayaa waxaana la hormariyey xuska ilaahay la xusaayo iyo tasbiixdaa la hormariyey ducadana waa la dembaysiiyey saynu xadiiska horeba ku soo aragnay ducada ilaahay laga baryayaana waxay isugu jirtaa eh, in ilaahay kheyrka inuu waafajiyo u weydiisanayo allahuma ina nas'aluka fii safarina hada albira waltaqwa wa min alcamali maa tardaa dadka qaarkood wakhtiga ay safarka ku jiraan waxaa dhici karta cibaadadii inaynay si fiican u gudan ilaa qaarkood salaaddii ay ka tagaan de qofkuna waa inuu xaal walba ilaahay caabudaa maruu neg yahay iyo maruu safar yahay mar walba mar walba waa inuu cibaadadii la yimaadaa marka ilaahayna waa inuu ka baryaa inuu ilaahay u sahlo ilahay waa inuu ka baryaa inuu ilaahay u sahlo oo waafajiyo waayo atawfiiq min allah waafajinta ilaahay baa hayaa wuxuu ilaahay u sahlo ayaa u sahlananaya allahuma ina nas'aluka fii safarina haada albira waltaqwa wa min alcamali ma tardaa waxaa kaloo ilaahay laga baryayaa safarka inuu u sahlo oo safarku dhib buu iska leeyahay waa qayb cadaab ah sida xadiis kale ku soo aroortay marka safarkayga ilaahu noo sahal yacnii masaafada dheeraanshee uu leeyahayna noo soo duuduuboo noo soo yareen si sahala ay u gudbaan oo u gaadhaan baa ilaahay laga barya baa ilaahay laga barya ilahu adaa safarka nagu weheliya oo bimacnaa nagu dhowraya suxbada waxaa laga qaadanayaa inuu ilaahay kaalmaynayo oo caawinayo macnuhu waxay tahay na kaalmee ehelkana adaa nooga dambeeya marka ehelkana noo sii ilaali baa macnuhu dhacaya waxaa jira wax la yidhaahdo khabarun yuraadu bihi alinshaa ama adducaa khabar ducaa looga jeedo waxaa kaloo ilaahay uu ka baryey inuu dhibta safarka ilaahay ka magangeliyo allahuma inii acuudu bika min wacthaa'i safar wacthaa waxaa looga jeedaa shiddada iyo dhibaatada safarku leeyihi wa ka'aabati lmandarna waa xaaladda aan fiicnayn muuqaal aan fiicnayn iyo xaalad aan fiicnayn in lagu sugan yahay iyo gadoon xun in lagula laabto ehelkii iyo maalkii intaa marka horena waa odhanayaa uu safarka bilaabayo marka dambe uu soo noqonayana wuu odhanaya laakiin marka dambe wuxuu sii raacinayaa aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun xagga ilaahay baan u noqonaynaa xagga ilaahay baan u toobad keenaynaa ilaahay baanu caabudaynaa rabbigayaanu xamdi naqaynaa ilaahay baan u xamdi naqayna sharaxda qaarkood waxay yidhaahdaan waxaa la odhanayaa aaibuuna ayaa la odhanayaa oo laba hamzaa la akhrinayaa alif u dhexeeyo aaibuuna sababtuna waxay tahay ficilku asal ahaan wuxuu ahaa aaba yauubu sida qaala yaquulu iyo taaba yatuubu markay ahayd aaba yauubu haddii iminka qaala yaquulu iyo taaba yatuubu la yidhaahdo ismu faacil ha laga bineeyo waxay noqonaysaa dee qaa'ilun in la odhanayo qaala fa huwa qaa'ilun iyo taaba iyo tuubu fa huwa taa'ibun waatan ku xigta taa'ibuun iyadoo mahmuus ay tahay hamze la akhrinayo mawdican haddaba shuraaxdu way ku idiraabeen qaar qaacidadii guud bay camal siiyeen ilaa yidhaahdeen khalad weeye ya in la akhriyaa yaa in la akhriyaa waa halad ay yidhahdeen oo sida taa'ibuuna loo odhanayo taa'ibuuna ila taaba yatuubu bay ahaydee oo waawgii loogu beddelayo bacda alalifi faacil alif dabadeed alifka faacil dabadeed markay dhacdo waawgaasi hamse loo beddelayo waajibulibdaalna ay ahayd mawdicanna saas si la eg waa in la beddelaa bay yidhahdeen waa in la beddelaa kale sida markaa ku soo aroortay axaadiista bay ku gaabsadeen bacdi kale labada weji waa sheegeen mayse kala cadayn waxaanay ku tusinaysaa diqada masaladuladan sharaxyo badan haddaad eegto fasliga masaladaas ka heli mayse qaar intay soo naqliyaan kadaa qaal dabeedna qowlka kalena sheegaya dabeedna bes iska dhaafaya sida waa la yidhi sida waa la yidhi axaadiista haddii la eego masaadirta asalka ah shuraaxda qaarkood cindigooda inay sharaxa ku sheegaan mooyaane dabdigu wuxuu ugu soo arooray uun xasaba cilmi aayibuuna ilya aayibuuna in yadaa la akhriyo marka qaacidadii guud masale laga reebaayo weeye laakiin waxaa hariiba kutubu naxwi inaynay sheegin culammada luqada qaarkood waxay sheegeen laba hamso ay u dhaxayso alif u dhaxeeyo carab kelmad baa lagu arkay waa aatun erayga ah kelmaddaasaa lagu arkay kelmad labaadoo luqatulcarab ku jirtaa ma jirta yidhahdeen culamada luqada qaarkood baa saa sheegay marka mawdicanna waxaa ka iman lahaa haddii la yidhaahdo waxa weeye markaa hamza la akhrinayaa dee inay markaa tahay laba waxa weeye markaa hamzo oo alif u dhexeeya inay tahay yacani noocaasaa ka iman lahayd mawdican oo keliyana maahae meelo kalena waa timi iyadoo ya'daas saasoo kale tahay marka saas aawadeed wakhtiyadan markaa labada hamzo haddii la bedelo labada hamso ay e, alifku u dhaxaynayo in carabtu saa ugu dhawaaqin bay kutusinaysa lakiin waxaa qariib ah markaa lafteeda maxaa waawgii loo dayn waaye ile ficilku yaa'i ma ahayne waawii buu ahaaye in la bedelo hamze loo bedelo iyo in waawgii lagu kaaftoomo marka maxaa loo yeeli waayey wowga in lagu kaaftoomo sababtu waxay tahay wowgii waa hoos dhigmayaa marka hoos dhigana uga ansaba khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal masaadirta asalka ee xadiisiga ah markaad soo qaaddaba ruwaaddu waxay u soo wariyeenuun aayibuuna sida ay u soo wariyeen bes baa loogu dhawaaqay baabka toddobiyo sagaashan ducaau dukhuuli alqaryati aw ilbalda yani magaalada in la galo ducada lagu ducaysanaayo ama beled gelitaanka la gelaayo ducada lagu ducaysanayo laba boqol iyo sideed nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu qaryo gelaayo ama magaalo gelaayo wuxuu ku ducaysan jiray ducadan allaahumma ilaahayow rabba asamaawaati asabci samooyinka toddobadaa kii u rabbiga ahaayow wamaa adlalna iyo waxaa samooyinka toddobadii ay hadheeyaan kii u rabbiga ahaayo yacani toddobada same rabbi u yahay waxay hadheeyaan oo dhanna rabbi buu yahay wa rabba alaradiina alsabci wama aqlalna arlooyinka toddobada ah ka u rabbiga ahow wama aqlalna iyo waxay qaadaan aqalla waa qaaday baa loo jeedaa qaliilkii baana laga keenay yaraanshihii sababtuna waxay tahay waxa uu ruuxu qaado ama cidi waxay qaaddaa oo waxay yaraysanayso oo qaliilan wuxuu ku tirinayaa wax yar inuu yahay ayuu ku tirinaya aayaddii suuratu acraaf waabatay ku timi xataa idaa aqallat marka waxa weeye waxaa loo jeedaa xamalat warabba ashayaatiini wama adlalna halkaa warabba alardiin ma aha warabba alaradiin weeye raada waa la kordhigaya ardi marka la jamciyo aradiin baa lagu jamciyaa iyo araduun lamana reebay culammadu yidhaahdeen ilaa fii daruurati ashicri daruuratu shicri inuu dhaca mooye ra'da lama reebo laakiin haddii daruuratu shicir dhaco waa dhacdaa in la reebo lidaruura marka xaalatu likhtiyaar waa in ra'da la kordhigaa wa rabba ashayaaiini wamaa adlalna shayaadiinta kii u rabbiga ahaayow wamaa adlalna iyo waxay shayaadiintu lumiyaanba kii u rabbiga ahaayow adlalna waxay shayaadiintu lumiyeen wamaa adlalna wa rabbi riyaaxi dabaylaha kii u rabbiga ahaayow wamaa darayna iyo waxay dabayluhu ay markaa duuliyaan oo saydhiyaan kii u rabbiga ahaayow as'aluka khayra haadihi alqaryati wa khayra ahliha as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khayra haadihi alqarya khayra haadihi alqarya magaaladan tan ah khayrkeedaan ku weydiisanayaa wa khayra ahliha iyo ehelkeedu khayrka ay leeyihiin baan kaa baryayaa ku weydiisanaya wa khayra maa fiiha iyo waxa ku guda sugan khayrkeeda ayaan ku weydiisanaya wa acuudu bika waan ku magan gelayaa ilaahayow min shariha sharka magaaladan baan kaa magan gelayaa iyo wa iyo ehelkeeda sharkeedaan kaa magangelaya ehelka magaalada sharkoodaan kaa magan gelaya wa shari maa fiiha iyo waxa ku sugan sharkooda ayaan kaa magan xadiidka waxaa soo wariyey nasa'i fi lkubraa iyo xaakim mustadragiisa waana saxiixiyey iyo ibnu xibaan waana saxiixiyey iyo tabaraani fi lkabiir iyo nasa'i fii camal yowm waleyla min xadiidi suhayb suhayb baa laga soo wariyey jamac culammada ka mida ayaana markaa xadiiska quweeyey ou ka mid yahay diyaa almaqdasi maxamed ibn cabdilwaaxid almaqdasi ou ka mid yahay ciraaqi ou ka mid yahay xaafid ibn xajar alcasqalaani waxaa saxiixiyey albaani weliba shawaahidna waa leeyahay oo waxaa laga soo wariyaa abilubaaba ibn cabdilmundir xadiis la mida abulubaaba ibn cabdilmundir xadiis la mida laga soo wariyaa oo waxaa kaloo laga soo wariyaa xadiis kaloo la mida ah cabdullahi ibn mascuud iyo abi mugiis ibn camri marka dhowr saxaabi oo kalena duca ducadan la mida ayaa laga soo wariyey waxaa laga qaadanayaa ruuxu markuu gelayo magaalo inuu sidan ku ducaysto allaahumma rabba asamaawaati asabci wama adlalna warabba alaradiina asabci wama aqlalna warabba ashayaaiini wama adlalna warabba alriyaaxi wama darayna yani sajci bay ku socotaa inta hore culamadu waxay odhan jireen sajcigu ducada makruuh weeye waxayse u jeedaan waa markuu takalluf yahayoo ruuxu iska doondoonay inuu isku beego markaasuu makruuh noqonaya laakiin haddii aanu markaa ahayn mid waxa weeye takalluf ku yimi haddaanu ahayn karaaho waxba kagama sugna xadiiskanna waa sheegaya xadiiskanna waa ku so aroortay laakiin markay takalluf tahay xaaladda noocaasa qofka macnihii waxaa ka mashquulinaya alfaadda uu isla doondoonanayo marka niyadii iyo tadarucii yani niyada uu soo xaadirinayo wixii wuxuu kaga mashquulayaa alfaaddiiyo erayada ictibaarkaasay karaahiya u noqotay laakiin haddii aan markaa sidaas aynay ahayn takalluf aynay ku dhicin ahlucilmigu waxay dhibi kuma sugnaan magacyada ilaahay rabbi lagu baryaayo waa tawasul ilaahay magacyadiisa lagu tawasulaayo walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay waxaa u sugnaaday magacyo wanaag badan ee magacyadaa ilahay ku barya magacyadaa ilaahay ku barya marka ashyaadoo dhan inuu ilaahay rabbi u yahay ayaa la sheegayaa qaar wanaagsan iyo qaar xunba marka maadaamuu isagu rabbi u yahayoo uu dhammaan wada abuurtay dhammaan wada mulkiyo dhammaan ku wada tasarufaayo siduu doona u gelaayo wixii sharle sharkooda inuu ka hayo ilaahay ayaa laga baryayaa wixii khayrlena khayrkeeda u siiyo marka waxaan ku weydiisanayaa khayrka magaaladan iyo khayrka ehelkeeda iyo khayrka waxa ku sugan waxaanaan kaa magan gelayaa sharka magaaladan iyo sharka ehelkeeda iyo sharka waxa ku sugan ayaan kaa magan gelaya baabka siddeed iyo sagaashan ducaau dukhuuli suuq suuqa marka la soo gelaayo ducada lagu ducaysanayo ayuu ku saabsan yahay xadiidka laba boqol iyo sagaal waxaa la odhanayaa dikrigan marka suuqa la soo gelaayo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xaaluu allah keligii yahay oo ilaahnimada xaqa ah iyo rabbinimadaba uu la keli noqday ou la keli yahay laa shariika lahu xaalaanu wadaaga lahayn ayaa uluuhiyada xaqina u sugnaatay lahulmulku isagoo qura ayay u sugnaaday mulkigu oo makhluuqaadkao dhan isagaa leh isagaana maamulaya walahu walahulxamdu ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mahadnaqu oo mahadnaq dhammaystiran rabbi oo keliya ayaa loo mahadnaqa yuxyii ilaahay wuu nooleeyaa wa yumiitu waxna waa dilaa bimacnaa shanigiisa iyo sifadiisa waxaa ka mida alixyaau walimaata wax noolayn iyo wax dilitaan ayaa labaduba waxay ka mid yihiin sifaadkiisaay ka mid yihiin iyo shanigiisa biyadihi alkhayr gacantiisaoo keliyuu ku sugnaaday khayrku oo khayr oo dhan ilaahay baa haya wa huwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba wuxuu ahaaday mid u awood badan ayuu ahaaday xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi iyo ibnu maajah iyo imaam axmed iyo xaakim xaakimna waa saxiixiyey sheekh albanina waa taxsiininaya xadiisku waa xasan ayuu yidhi waxaana laga soo warinayaa min xadiisi salim ibni cabdillaahi can abiihi can jaddih marka waa min xadiisi cumar bn khaaab salim ibni cabdillaahi bni cumar ibn khaaab ayaa laga soo wariyey xadiiska marka xadiiskan culamada qaarkood xoogaa waa ka hadleen oo culamada qaarkood baa xoogaa markaa cilaynaya laakiin bacdi culamada ka midna waa quweeyeen sheekhuna wuxuu qaatay cidda quweysay qowlkoodu qaatay waxaanuu sheegayaa fadli weynna waa sheegayaa oo uu tilmaamayaa ruuxa sidaa markuu suuqa galo yidhaahdaa waxaa loo qoraa marka alfa alfa xasana yani waxaa macnuhu udhacayaa malyan xasana loo qoraa yani luqat lcarab malyan ereyga ahi kuma sugnayn saas aawoodee waxay samayn jireen ereyga alfi inay celceliyaan ayay samayn jireen oo ay yidhaahdaan marka alfi alfi ay yidhaahdaan marka ereyga malyan luqatulcarab mid ku sugan maahayn marka macnuhu wuxuu u waxaa loo qoraa malyan xasano ayaa loo qoraa xasanaad badan ayaa loo qoraa malyan eh, dembina waa laga daadiyaa marka fadiilada uu sheegayaa waa fadiilo aad u weyn hadduu sugnaato ayuu markaa tilmaamaya man dakhala suuqa faqaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiit wahuwa xayun laa yamuut biyadihi alkhayru wahuwa calaa kulli shayin qadiir kataba allahu lahu alfa alfi xasana alfa alfi xasana wamaxa canhu alfa alfi sayi'a warafaca lahu alfa alfi daraja marka waxay noqonaysaa malyan xasana waa loo qoraa hadduu saa yidhaahdo malyan eh, dembina waa laga masaxaa oo laga baabi'iyaa malyan darajana saraa loo qaadaa malyan darajana sare ayaa loo qaadaa culammada kale quweysay waxaa ka mid ah bakawi waa quweeyi waxaa ka mida ah waxaa ka mida mundiri baa ka mida waxaa ka mida qayim baa ka mida zaynuddiin alciraaqi baa ka mida marka culamo badan ayaa marka quwaysay waayahay xadiisku wuxuu koobsanayaa tawxiid buu koobsanaya ilaahay la keliyeynaayo oo khasaa'istiisii lagu ammaanaayo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waa tawxiid waana afdalu kelima kelimatu tawxiid waa kelmadda ugu fadliga badan kelmadda ugu fadliga badan wey waatii xadiis ay ku soo aroortay afdalu ma qultu ana wannabiyuuna min qablii laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu wa huwa cala kuli shayin qadiir nebigu sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi waxaan markaa idhaahdo anigiyo nebiyadii iga horreeyeyba calayhim asalaatu wassalaam waxa ugu khayr badan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli marka waa kelmad aada u fadli badan waxdahu iyo laa shariika lahu labaduba waa xaal waa laba xaaloo tawkiid loo keenay midna waxa weeye waa tawkiid lilnafyi midna waa tawkiid lilisbaat midna hadalka la sugaayay sii adkaynaysaa midna hadalka nafyiga abay ah adkaynaysaa yacnii laa ilaaha illa allah waxay ka kooban tahay laba qaybood waa diidmo uluuhiyada xaqa ah loo diidaayo ciddaan allaah ahayn oo dhan loo wada diidaayo marka nafyigaas waxaa lagu adkeeyey laa shariika lah ila allaahuna waa sugis loo sugaayo ilaahnimada xaqa ah allaah oo qura loo sugaayo uluuhiyada xaqe allah loo sugaayaa waxdahuna lagu adkaynaya marka labadu waa laba xaal oo tawkiid loo keenay mulkigoo dhan baa ilaahay u sugnaaday laa lighayri cid kale uma sugnaan cid kale uma sugnaan taqdiimka lahu la hormariyey waxaa laga qaadanayaa koobis ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mahadnaqu yani waxa weeye si juziya waa dhacdaa in cid loogu mahadnaqo laakiin mahadnaq dhammaystiran allahoo qura ayaa mid dhammaystiran oo kaamila loo mahadnaqaa oo waxaa jira maqaam maxmuud casaa an yabcataka rabuka maqaaman maxmuuda wa maqaam meel la mahadinaayo ayaa loo jeeda in ilaahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo saaro nebiga waxa weeye magiciisu wuxuu aha muxamed bimacnaa yaxmaduhu alawaluuna walaakhiruun waxaa mahadinaya dadkii hore iyo dadka dambaba ayaa mahadinaya yani macnuhu saasuu dhacaya laakiin xamdi dhammaystiran oo kaamila allaho qura ayuu u sugnaaday yuxyi wa yumiit waxaa loo jeedaa sifadiisa waxaa ka mida inuu wax nooleeyo waxna dilo lama sheegin hadda mafcuulkii cidda uu noolaynayo ama dilaayo lama sheegin yani waxaa laga tilmaamayaa sidaasi sifadiisa inay tahay sha'nuhu alixyaau waalimaata shanigiisa iyo sifadiisa waxaa ka mid ah inuu waxna nooleeyo waxna dilo waxna dilo wa huwa ilaahay xayun waa nool yahay oo laa yamuutu ma dhimanayo yani wuxuu nool yahay xaal aanu dhimanayn ama lehe waa khabarun bacda alkhabari ama la yidhaahdo waa xaal oo waa xaala laazima marka ciddii kale nooli waa dhimanaysaa laakiin isagu ilaahay ma dhimanayo gacantiisoo keliyaa khayrku ku sugan yihi bacdu ahlicilmi waxay yidhahan min baabi aliktifaa biaxadi diddayn labadii shay isku lidka ahaa ayaa mid lagu kaaftoomay ee macnuhu wuxuu u dhacayaa biyadika alkhayru waashar ayuu u dhacaya yani adigaa markaa gacantaadu keliyu ku sugan yahay khayr iyo sharba oo adaa markaa waxa weeye wax walba haya wax walba adiga ayaa haya laakiin sharka waxaan loo raacin ta'adub ilaahay laga edebsanayo ayaan markaa loo raacin si kale waa jirtaa waa in la yidhaahdo dee waxa weeye ilaahay shar looma tiiriyo waxaa ku jiray xadiiskii istiftaaxa ku saabsanaa washaru laysa ilayk sharku xaggaaga ma ahaanoo adiga laguma nisbeeyo wax shar ah macna ahaan wax shara laguma nisbeeyo marka oo ilaahay ficiladiisa sharba kama mid ahaa yacni waxaa weeye waxa daahirkoodu shar yahay yani wuxuu noqonayaa xikmada ku jirta daraaddeed inuu ilaahay markaas sameeyaa shar ma aha ee xikma ayuu ilaahay u samaynayaa xikamkaa ku laran ee u samaynaya daraaddeed ayuu wuxuu ku noqonayaa inuu ilaahay sameeyaa shar ayna u noqonayn oo ay khayr u noqonayso oo inuu shar ka abuuro waxaa ku sugan yani waxa weye xikma ayaa ku sugan marka abuurista uu ilaahay abuuraa shar maaha makhluuqii marka waxa wax ka mida in shar ku sugan yahay waa jirtaa yani fii bacdi makhluuqaati illah shar walaysa fii afcaali illaahi shar yani waxa weye afcaasha ilaahay shar kuma sugna yani waxa weye shar kuma sugna waxaa laga tilmaamayaa ama waxa weeye ashyaada xikamka ku jirta daraaddeed ayuu wuxuu u noqonayaa mid waxa weeye markaa shar aan ahayn ayuu markaa u noqonayaa oo inuu shar qadaray oo khayr iyo sharba uu ilaahay qadaray dee shar ma aha inuu ilaahay qadaraa shar maaha inuu abuuraa shar ma aha inuu waxa weeye markaa sababta iyo musababka yacni marka waxa weye shar markaa ku jiro inuu waxaweye isku xidhaa shar ma aha marka afcaasha ilahay wax shari kuma jiraan marka loo eego xikamka ilaahay ku sugan marka xikamka daraaddeed waxay u noqonayaan khayr bay marka u noqonayaan sidaana culamada qaarkood waa u dhigaan waa u tilmaamaan iyadoo ilaahay wax walba abuuray oo waxaanu abuurin aynay jirin ee shay makhluuqa uu ilaahay abuuray allahu khaaliqu kulli shay marka kulli shayna waxaa soo gelaya khayr iyo sharba marka makhluuqaadka ilaahay fii bacdi mafcuulaatihi shar waa ku sugan yihiin wax shar'ihi waa ku jiraa laakiin afcaasha ilaahay wax shari kuma sugnaa baabka sagaal iyo sagaashan adducaau idaa tacisa almarkuub adducaau ducada lagu ducaysanayo idaa tacisa markuu turunturoodo almarkuubu daabadii la fuushanaa markay turunturooto ducada lagu ducaysanayo buu baabka ku saabsan yahay macaanida loo isticmaalo tacisa waxaa ka mid a turunturada marka idaa tacisa almarkuub waxaa loo jeedaa idaa casara oo waxaa laga tilmaamayaa erayga tacise macnaheeda marka horeba wuxuu yahay turunturaduu yahay macnaha halaagee caanbaxay waxay yidhaahdeen culammadu eh, waa macno muraadka looga jeeda ee marka ay u dhacaysaa sidaa ah meelaha markaa loo isticmaalay laakiin asal ahaanta cise waxaa la yidhaahdaa yani turunturada la yidhahdaa marka waxawey alaa hada la ishkaal marka hadda waxawey muraadka uga jeedaa yani shaygii marka wa markuubka ahaa ee daabadda ahaa hadday turunturoto kalo dhacdo ducada marka lagu ducaysanayo xadiiska laba boqol iyo toban waxaa la odhanaya bismi illaahi magaca ilaahay baa la xusaya xadiisku wuxuu ahaa nin baa nebiga calayhi asalaatu wasalaam daabadda ayuu la saarnaayo fandambeedka ayuu ku sugnaa oo rakuub bay nebiga wada saarnaayeen ninkaas markaasaa daabaddii turunturoota markaasaa ninkii wuxuu yidhi saxaabiga ahaa ee nebiga daabadda la saaraa fandambeedka saaraa tacisa shaytaan shaytaanku ha halaagsamo shaytaankiiba habaara markaasaa nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa taqul tacisa shaytaan ha odhanin shaytaanku ha halaagsamo waayo haddaad fa innaka idaa qulta daalika tacaadama xataa yakuuna mila albeyt haddaad tidhahdo tacisa shaytaan waa isweynanayaa shaytaanku ya oo waxa weeye xaaladda noocaasa waxa weeye waa isweynaynaya oo ilaa uu noqdo sida yani weyne intuu ka qabo sida gurigoo kale uu noqdo weyn baad samaysay bay bs odhanaya markaasoo odhanaya xooggaygaan ku ride yani kibir buu ka qaadaya iyo inuu is-afuufo oo waxa weeye aada isu weyneeyo walaakin qul bismi illaah ha yeeshee wakhtigaa marka ama daabadu kugu turunturooto ama wax la mida waxaad tirahdaa bismi illaahi dhe magaca ilahay xus fainaka ida qulta dalika tasaagara xataa yakuuna mila dubaab haddaad tidhaahdo markaa bismi illaahi aad tidhaahdo shaydaankii waa yaraanayaa ilaa duqsigoo kale uu noqdo dikriga ilaahay baa ku dhib ah ya laakiin habaarkan iyo cayda la caayo iyo habaarka iyo waxyaalaha noocaasoo dhan waa ku bararaya ya wuu isweynaynayaa yani waa kibraya saruu isu qaadaya wuxuu is odhanaya wax weyn baad samaysay marka si aan taasi u dhicin ilaahay xus haddaad ilaahay xusto xaaladda caynkaasa marka xawan yani waxaa ku dhacaya inuu waxa weeye markaa shiiqo oo isla yaraado dikriga ilaahayna aad buu u dhibaya xuska ilaahay la xusayaa aad buu u dhibaya xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo imaam axmed baa soo wariyey waxaana saxiixiyey diyaa almaqdesi iyo nawowi fi aladkaar iyo haythami iyo shawkani iyo albani marka waa xadiis saxiixa weeye ninka lama magacaabin xadiiska nabiga ka soo warinaya calayhi asalaatu wasalaam waa nin saxaabiya un can rajulin qaala kuntu radiifa nabiy sala allahu aleyh wasalam marka magiciisa lama magacaabin inaan magiciisa la sheeginoo magiciisa la garanayna waxba yeeli mayso lianna asaxaabata kullahum cuduul waayo saxaabada nebigu calayhi asalaatu wasalaam dhammaantood waa cuduul wey dhammaantood waa qaar lagu kalsoon yahay kii soo wariya waa kii kale boqol baabka ah ducaa lmusaafiri lilmuqiim kii musaafirka ahaa ee socdaalayey ee safarka gelaayey inuu u duceeyo lilmuqiimi kii nagaa markuu doonaayo ruuxu inuu safro kii nagaa inuu u duceeyo ee aan safarka ahayn xadiiska laba boqol iyo koob iyo toban wuxuu ka odhanayaa astawdicukum allah waxaan idin ammaano gashanayaa waan ammaano idinku dhiibanayaa ilaahay yaa inuu ilaahay idin sii ilaaliyo oo maganta ilaahay iyo ammaanada ilaahay ah ku sugnaataan oo rabbi idin dhowro baan ilaahay weydiisanaya alladii kaasoo laa tadiicu wadaa'icuh aynay lumaynoo hallaabayn wixii ammaano ahe loo dhiibtaa yaa ilaahay ammaanadiisa ina ahaataan oo ilaahay idin sii dhowro oo idin sii ilaaliyo baan ilaahay weydiisanayaa ka baryayaa ilaahayna waxa loo dhiibto waa ilaaliyaa xadiiska waxaa soo wariyay ibn maajah waxaa kaloo soo wariyay nasaai fi lkubra waxaa kaloo soo wariyey imaam axmed waana min xadiisi abi hurayra ee zaynadiin alciraaqi xadiiska sanadkiisa wuxuu leeyay waa xasan wakadalika albanina xadiiska waa saxiixinaya marka waxaa xadiiska laga qaadanayaa marka ruuxu safrayo dadku ka tegaya ee muqiimka ahaa ama ruuxu la kulme ee marka uu ka tegayo ee isagu neg inuu ducadan ugu sii ducaynayo ducaau lmusaafiri lilmuqiim marka in laysu duceeyo ayaa laga qaadanaya waa ixsaan yani baryada ilaahay la baryayaana aad iyo aad bay u fiican tahay marka dadkii buu ammaano gashanaya ilaahay inuu ammaanadiisa noqdaan oo ilaahay ilaaliyo ba ammaano ilaahay ayuu ugu ducaynaya inuu rabbi dhowro ilaaliyo ilaahayna haddii eh, shay la ammaano gashado ilaahay waa ilaaliyaa marka inuu aafaad ka ilaaliyo masaa'ibta ka ilaaliyo berada ka ilaaliyo nabadgelyo ugu soo noqdo macnaha noocaasa ayuu dhacaya baabka boqol iyo kow ducaau lmuqiimi lilmusaafir kii nagaana inuu u duceeyo kan markaa safraya ee safarka u baxaya yani waa laysu ducaynaya yani ixsaankii waxa weya waa ixsaan la isdhaafsanaya samafalkii iyo ducadii kaasi markuu duceeye kan kalena waa inuu u duceeyaa marka kii nagaana waa inuu u duceeya kan safraya xadiiska laba boqol iyo labiyo toban isaguna wuxuu ka odhanayaa kii nagaa kan socdaalaya safraya wuxuu ku odhanayaa astawdicu allaaha diinaka wa amaanataka wa khawaatiima camalik astawdicu allaaha ilaahay baan ammaano gashanayaa waan ku ducaynayaa inuu ammaanadiisa ka yeelo diinaka diintaada wa amaanataka iyo ammaanadaada wa khawaatiima camalik iyo camalkaaga aad samaynayso khaatimooyinka ugu dambaysana inuu ilaahay ilaaliyo baan ilaahay ka baryayaa xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo imaam axmed tirmidina waa saxiixiyey waa min xadiis ibni cumar nawowina waa saxiixinaya fi ladkaar albanina waa saxiixinaya xadiis kaloo la macnaa waxaa soo aroortay waxaa laga soo wariyey cabdullaahi alkhitmi ayaa laga soo wariyey saxaabi kale ayaa laga soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray hadduu ciidan baxayo hadduu sagootiyayo wuxuu odhan jiray yani sidan buu odhan jiray dabeedna duca tan la mida ayuu sheegay kaana waxaa soo wariyey abu daawuud ayaa soo wariyey waa xadiis kaloo la macnaa wuxuu ku bilaabay inuu ilaahay uga baryaayo inuu ilaaliyo diintiisa uu ammaano gashaday ilaahay diinta ruuxa inuu ilaaliyo waayo diintu waa wixii ugu weynaa weeye markaa diintiisa in loo dhowraa ayuu ilaahay uga baryaya shakhsigaa diintiisa in ilaahay u dhowro ayuu ilaahay uga baryaya waayo safarkii waa dhibaato badan yahoo mashaqa iskaga sugan safarka marka la safro maadaama safarkii dhibaata ku sugan tahay waxaa dhici karta diintii tasaahul inuu la yimaado waxyaalaha qaarkood uu dayaco oo salaada sidii loo baahnaa oo kale aanu u ilaalin baa dhici karta waxaa dhici karta marka waxaa weeye cibaadaadkii inuu wax ka mida yaraystaa dhici karta waxaa dhici karta safarka laftiisa akhlaaqdu inay xumaato iyo dabeecaddu oo adayga uu leeyahay daraaddeedu dabeed marka waxyaalo ama cay ama aflagaado ama marka waxa weeye dhibaato cid ay isku dhacaan iyo wax la mida umuurahaas inay yimaadaan oo diindarra ka timaado hadday tahay cayda hadday tahay dagaalka iyo waxyaalaha la midka ah marka ilaahay diintiisa inuu u ilaaliyo ruuxana u dhowro kow waa ugu duceeyey shay labaadna waa ugu duceeyo ammaanadiisana inuu ilaahay u ilaaliyo ammaanada culamo badani waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa ciddii uu ka tegayo markuu shakhsigu safrayo ehelkiisii iyo reerkiisii iyo carruurtiisiiyo wuxuu ka tegayo kuwaasa ammaanaha ammaanada kuwaasaa looga jeedaa marka dadkii uu ka tegayana ama maatadiisii ha noqdaan ama ehliyadiisii kale ha noqdaan inuu ilaahay u dhowro ammaanada kuwaasaa looga jeedaa ayaa culamo badani ku fasireen wejigaas ayay mareen waa jira tafsiir kale oo marka waxa weeye ammaanada ku fasiraya tafsiirkaa tafsiir ka duwan yani markaa ku fasiraya oo yani markaa odhanaya waxaa laga tilmaamayaa waxyaalihii marka waxa lagu aaminay ayaa laga tilmaamaya ama waxaa laga tilmaamaya takaaliifta sharcigabaa laga tilmaamaya wa amaanat inuu waxa weeye waajibaadka sharciga saaran inuu ka soo baxaa hadday salaad tahay hadday soon tahay hadday cibaadaad kale tahay atakaaliif sharciya kuluha bacdi ku xambaarayna waa jiraan waxa lagu aaminayna waa jirtaa tafsiirka ugu horeeye ugu fiicanee lagu fasiraya waxay tahay in ammaanada looga jeedo dadkuu ka tegayey ehelkiisa iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxa la midka ah inuu ilaahay u dhowro oo u ilaaliyo ayuu ilaahay uga baryaa waa shay labaad shayga saddexaad waxay tahay khaatimooyinka camalkiisa iyo gebagabada camalkiisa ku khatin maayana inuu ilaahay u dhowro u ilaaliyo ilaahay uga baryayaa in khaatimo wanaagsan camalka loogu khatimaa waa shay aad iyo aad u fiican weeye waana shay markaa lagu liibaanayo dhibna waxa ah khaatimo xun in lala kulmo oo khaatimo xun qofkii loogu khatimo marka sidaas aawadeed khaatimada wanaagsan in lagu duceeyaana waa fiican tahay marka waa khawaatiima camalik saasay u noqonaysaa iyaduna yani duca aad iyo aada u qaaliya ay noqonaysa xadiiska laba boqol iyo saddexiyo toban zawadaka allahu taqwa wahafara denbaka wayasara laka alkhayra xayuma kunt isaguna saas leeg wuxuu sheegayey markuu ruuxu baxaayo oo uu safraayo kii negaa inuu ku sagootinayo ducadan wuxuu ugu ducaynayaa intaa safarka uu ku sugan yahay inuu ilaahay yani markaa sahay uga dhigo taqwada kii markaa waxanegaa kan safraya ee socdaalaya wuxuu ku odhanaya ugu ducaynayaa zawadaka allaahu taqwa ilaahay sahay ha kaaga yeelo taqwo alla ka baq ilahay ha kaaga yeelo sahay wa ghafara ilaahayna ha dhaafo dembigaaga siqadu waa khabar laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa ducaa waa khabarun yuraadu bihi adducaau siiqadu waa khabar laakiin looga jeedo duca looga jeedo iyo baryo zawadaka allaahu taqwa ilaahay sahay ha kaaga dhigo taqwo alla ka baq ilaahay sahay ha kaaga dhigo wa khafara dembak ilaahay ha dhaafo dembigaaga dunuubtaadoo dhan wayasara laka alkhayra xayuma kunt ilaahay ha kuu fudaydiyo khayrka meel kastaad ku sugantayba yacnii haddaad safar tahay iyo haddaad neg tahay meel kastaad joogtaba ilaahay khayrka ha kuu sahlo oo ha kuu fudaydiyo xadiiska waxaa soo wariyay tirmidi iyo ibnu khusayma ayaa soo wariyey waxaan laga soo warinaya min xadiisi anas tirmidi waa taxsiiniye wuxu yidhi xadiisku waa xasan wakadalika xaafid ibnu xajarna xadiiska waa taxsiininaya wuxu leey waa xasan wakadalika alalbani marka xadiisku waa xadiis haabita weeye nin baa nebiga u yimi calayhi asalaatu wasalaam isagoo doonaaya inuu safro ayuu marka u yimi markuu u yimi ayaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam yani markaa ducadan ugu ducaynaya ducadan ayuu markaa ugu ducaynaya riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa inuu yihi zawidnii sahay isii yani wuxuu ka hadlayaa xag markaa waxa weye yani diin ahaan markaasu zawadaka allaahu taqwa ilaahay sahay kaaga dhigo taqwo markaasuu haddana wuxuu ihi zidnii ii kordhi markaasuu wahafara dembaka ilaahay dembigaagana ha dhaafo qaala zidnii biabii anta wa ummii ii kordhi aabbaha iyo hooyaday baan kugu furanayaa ama mid lagu furtay aad tahay markaasuu yihi wayasara laka alkhayra xayuma kunta yani wada duco ayuu ugu duceeyey ducadii wuxuu ugu bilaabay inuu taqwo ugu duceeyo inuu ilaahay sahay uga dhigo taqwadiina waxay tahay in awaamirta ilaahay la qaato oo la fuliyo oo wuxuu ilaahay ina faray la farsoomo wuxuu inaga reebayna laga reebtoomo waa imtisaalu awaamirihi waijtinaabu nawaahiih ayaa taqwadu noqonaysa marka waxaa soo gelaya de khayr badan ba soo gelaya wuxuu kale ugu duceeyey dembi dhaaf qofku kolleyba dhacdhac waayi maayo dembi waa ka dhacaya macsuum ma aha marka inu ilaahay dembigiisa dhaafaa iyaduna waa duca qaaliya wey ducada loogu ducaynayo in ilaahay dembigiisa dhaafaa waa duca qaaliya shayga saddexaad wuxuu ugu duceeyey inu ilaahay khayrka u fudaydiyo meel kastuu ku sugan yiba ataysiir min allah fudaydinta ilaahay ayaa haya cidduu ilaahay u sahlo ayuu khayrku u sahlan yahay ya wa inahu la yasiirun calaa man yasarahu allah cidduu ilaahay yani markaa u sahlo ayuunbuu u sahlan yahay ciddii kale waa ku culus yahay waa ku adag yahay marka waxaa loogu ducaynayaa inuu ilahay khayrkana u sahlo marka ducadaasina waa duca muhima weeye baabka boqol iyo laba altakbiiru wاtasbiixu fii sayri safar in takbiir lala yimaado allahu akbar la yidhaahdo lana tasbiixsado subxaana allaahi la yidhaahdo yacni marka la safraayo in allahu akbar la yidhaahdo marka la soconayo mar ka mida marna la tasbiixsado subxaana allahi la yidhahdo safarka gudihiisa oo meesha sarraysa marka la korona allahu akbar la yidhaahdo meesha hoosayse marka lagu daadegana subxaana allaahi la yidhaahdo baabku waxay ku saabsan tahay ducada saa lagu ducaysanayo xadiiska laba boqol iyo afar iyo toban qaala jaabirun radia allaahu canhu kunnaa idaa sacidnaa kabbarna waxaannu ahaan jirnay markaannu korno yacni meel sare qaar takbiirto allaahu akbar yidhaahdaannu ahayn waidaa nazalnaa nasalnaa markaannu daadegno oo meel hoosayse ku daadegnana sabbaxnaa waa tasbiixsan jirno waxaan odhan jirnay subxaana allah ayaannu odhan jirnay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari waana min xadiisi jaabir oo dee lafdiga bay ku sugantay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu amray marka ay socodka ku jiraan markay meesha sare koraan inay takbiirtaan oo allaahu akbar yidhaahdaan ilaahay bay weynaynayaan oo ku ammaanayaan inuu weyn yahay oo ku xusayaan weynida uu weyn yahay allaahu akbar wax walba ilaahay waa ka wenye bimacnaa meeshan koraysa ilaahay baa ka korreeyo ilaahay baa ka weyn yani waxawey meeshu waxay noqon kartaa buur weyn bay noqon kartaa yani mid ka hoosaysay noqon kartaa marka waxa weeye meeshan koraysa ama meeshan weyn ilaahay baa ka weyn baa macnuhu dhacay waxa weeye meel kastoo koraysa marka loo baxo waa in marka la takbiirta saas aawadeed diyaaraddu markay ruuxa la kacdo wakhtiga ay ku jirto marka waxa weyaan yani inay sare u socoto wuu takbiiranayaa waxay iska noqonaysaa noocan oo kale markay hoosu daadegaysana waa tasbiixsanaya kadaa hadduu saaran yahay gaadhina waa la mid markuu meel sare korayo waa takbiiranaya allahu akbar allahu akbar markuu hoosuu daadegayana waa tasbiixsanaya yacnii ilaahay hoosayn waa ka nasahan yahay nuqsaan waa ka nasahan yahay macnuhu saas yadaa ayuu markaa u dhacaya waxaa laga qaadanaya dikriga in la farabadsado ayaa laga qaadanaya oo xaal walba yani xuska lala yimaado marka waxa weeye yani marka la korayo tiijka oo yani dabaqyada dhaadheer yani bahalkan sare u qaadaa markaysaga qofka qaadayo sare u qaadayo waxay soo gelaysaa meeshii sarey noqonaysa waa takbiiranaya marka hoos u soo daadejinayana waa tasbiixsanaya kada baabka boqol iyo saddex ducaa lmusaafiri idaa asxar ruuxa socdaalka ahi ama safarka ahi ducada uu ku ducaysanayo marka uu soo dhowaadka galo yani ruuxii musaafirka ahaa xilliga soo dhowaadka ee wakhtiga suxuurta markuu joogoo kale inuu ilaahay xuso oo ducaysto xadiiska laba boqol iyo shan iyo toban asxara hamsadu waxay tahay lidukhuul ay dakhala fi saxar baa macnuhu dhacaya asbaxa dakhala fi sabaax se loo yidhaahdo amsa dakhala fi lmasaa ayaa asxarana waxay tahay dakhala fi saxar waqtiga soo dhowaadkuu galay wakhtiga suxuurta ayuu galay ayaa looga jeeda wakhtigaasuu joogaa xadiiska laba boqol iyo shan iyo toban samaca saamicun bixamdi illaah markaa dabdiga waa laysku khilaafay ma samaca mise waa samica culammada qaarba mid bay u xarakeeyeen haddii loo xarakeeyo samaca waxay noqonaysaa samaca ha maqashiiyo saamicun mid maqlaya ay hayrahu cid kale bixamdi illaahi mahadnaqa ilaahay aan u mahadnaqayo wa xusni balaa'ihi calayna saasaa macnuhu dhacaya wejiga kale waxay tahay samica saamicun waa maqlay mid maqlaa bixamdi illaahi mahadnaqa ilaahay aan u mahadnaqayo maqlay oo ka markhaati yahay wa xusni balaa'ihi calayna iyo nicmaynta uu noo nicmeeyey wanaagga ay wanaagsan tahay ayuu maqlay ama loo jeedo yani markaa khabarun loo jeedo khabarun yuraadu bihi ducaau yani ha maqlo mahadnaqa aan ilaahay u mahadnaqaayo iyo nicmaynta uu allah noo nicmeeyey wanaaggeeda yani ha maqlo balaa waxaa loo isticmaalaa laba macne in nicmada loo jeedo iyo balaa in looga jeedo musiibada iyo dhibaatada culamada qaarna waxay ku fasireen isla nicmadii in laga tilmaamayo nicmadu in laga tilmaamaayo bacdu ahlicilmina waxay ku fasireen in musiibada looga jeedo bimacnaa marka aan nicmaysanahay oo ladnaanta ku suganahay iyo nicmada iyo shukrinaqaan shukri naqaayo rabbi u xamdi naqaayo ha maqlo markaa mid maqlaya marka imtixaan dee iyo dhibaata marka ay igu dhacdo oo yani markaa dhibaato laygu imtixaanana iyadana markaa ha maqlo mahadnaqa ah, rabbi aan u mahadnaqayo yani markaa ha maqlo ama sabirka ka imanaya haddii musiibo lagu fasiro waxaa ka waajibaya sabir ayaa ka waajibaya nicmadana waxaa ka waajibaya shukrinaq baa ka waajibaya shukrinaq ayaa ka waajibaya marka eh, ha ka markhaati noqdo ha maqlo in markii musiibada aan ku sabray markii nicmadana aan ka shukri in waxa weeye haddii mar qarino kale ayn la socon nicmada nicmadaynu ku xambaaraa fiican samica saamicun ha maqlo mid maqlaya bixamdi mahadnaqa ilaahay waa maqlay mid maqlaya yacni ha maqlo mid maqlaya bixamdi illaahi mahadnaqa ilaahay aan u mahadnaqaayo wa xusni balaa'ihi iyo nicmaynta uu ilaahay eh, nicmeeyey wanaaggeeda calaynaa korkayaga u nicmeeyey oo noo nicmeeyey wanaaggeedana ha maqlo rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow saaxibna na ilaali yani saaxibnaa ay ixfadnaa na ilaali suxbadu waa ilaalinta wa afdil calayna nagu galladayso korkayaga oo nicmo noogu galladayso yani fadli nasii wa afdil calayna nagu galladaysooo noo nicmee korkayaga caa'idan billaahi min annaar ay aquulu dalika sidaa waxaan odhanayaa caa'idan billaahi xaalan ilaahay magan gelaayo min annaari naarta aan ka magan gelayo waan ilaahay weydiisanayo inuu naarta iga magangeliyo iga dhowro xadiika waxaa soo wariyey muslim baa soo wariyey waana min xadiisi abi hurayra weeyaan marka xadiiska waxaa laga qaadanayaa wakhtiga soo dhowaadka in ducadan lagu ducaysto ayaa laga qaadanaya wakhtiga soo dhowaadka ay tahay ayaa ducadan lagu ducaysanaya marka siiqaduna wuxuu ku soo arooray siiqo khabar ah macnuhuna wuxuu u dhacayaa ducaa buu u dhacayaa yani waa maqlayaa baa la yidhi mid maqlaya ama wuu maqashiinayaa mid maqashiinaya laakiin macnuhu wuxuu dhacayaa ha maqlo mid maqlaya ama ha maqashiyo mid maqlay ha maqashiyo cid kale ha maqashiyo yani marka waxa weeye waxaa markaa macnuhu u dhacayaa inay uga markhaati kacaan oo u ogaadaan kuna daydaan haddii waxa weeye dadkaasi ay maqlaan oo ay ogaadaan inuu marka waxa dikri wakhtigaa la yimi dee waa u markhaati furayaan marag bay u noqonayaan mar labaadkana iyadoo ikhlaas ay ka tahay wuxuu jeclaysanayaa in waxaweye cidi kaga dayato markay maqlaan waxaa laga yaabaa dadka kalena inay ku baraarugaan xuskay ilaahay xusayaan mahadnaqa ilaahay u mahadnaqayaan ducada ilaahay ay baryayaan marka taana sababista uu khayrka u sababay inuu ajar ka helo ila man dala calaa khayrin falahu milu ajri faacilih ka cid khayr tusiyaa wuxuu leeyahay ka samaynaya ajarkiisoo kale ayuu isaguna markaa helayaa marka mahadnaqa rabbi loo mahadnaqaayo nicmadiisa la qiraayo ilaahay la baryayo haddana ilaahay la baryayo oo la weydiisanaayo inuu ilaahay ilaaliyo saaxibna waana ilaali yani allahu yasxabuk marka lagu yidhaahdo ama saxibaka allah yani waxa weye ilaha ku ilaaliye wey ilaha ku ilaaliye wey ilaahu nagu galladaysa korkayaga maxaanuu ilaahay ka magan gelayaa naartuu ka magan gelayaa caa'idan waxay noqonaysaa xaal marka ficil la qadaraayo ayaa marka waxaw faacilkiisa laga xaalaynaya aquulu dalika sidaa waxaan odhanayaa caa'idan billaahi xaalan ilaahay magan gelayo min annaari naarta ka magangeliyo inu ilaahay naarta iga magangeliyo iga ilaaliyo xadiiska waxaa soo wariyey muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey min xadiisi abi hurayra min xadiisi abi hurayra baabka boqol iyo afar adducaau idaa nazla manzilan fii safarin aw hayrih ducada lagu ducaysanayo markuu dego meel la dego markuu dego fii safarin safar gudihii hadduu meel dego ducadu ku ducaysanayo aw hayrihi ama wakhti aan safarba ahayn hadduu meel dego ama meel ku sugnaado gurigiisina ha noqoto meel kale ha noqoto inuu markaa waxa ducadan ku ducaysto xadiidka laba boqol iyo lix iyo toban acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq acuudu waa magan galay bikalimaati illaahi kelmadaha ilaahay baan magan galay iyo hadallada ilaahay kelmadahaasoo adtaammaati kuwii dhammayska tirnaa ah ee nuqsaan iyo ceebba ka marhnaa weligoodna kelmadaha ilaahay nuqsaan iyo ceeb iyo tashbiih waa ka madhan yihiin min shari maa khalaq wuxuu ilaahay abuuray sharkooda ayaan ka magan galay xadiisku wuxuu ahaa muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi khawlata binti xakiim waxay tidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam waxau ihi man nazla manzilan faqaala acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari ma khalaq lam yadurahu shayun xata yartaxila min manzilihi dalik nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ka meel dega yani habeenkiibuu markaa waxaw meel doonay inuu markaa jiibsado ama seexdo ama meel buu degay isagoo safara waxaa soo gelaysa ama ha nagaado ama safara ha ahaado meeshana ha noqoto meel la rasmiya oo uu degaayo ha noqoto meel tambareeri ah oo wakhti yar ku sugnaanayo oo wakhti yar ku sugnaanayo xataa culammada qaarkood waxay soo geliyeen man nazala manzilan waxay soo gudageliyeen habeenkii inayna ku gaar ahayn isagoo safaroo socdaala ayuu markaa doonay inuu meel yaro qaylulaysto oo ku yaro nasto yani ducadii waa odhanaya suu ilaahay sharka uga ilaaliyo meeshan dee markaysa ama bahalo ama waxyaalo la mida ama markaysa jiman iyo waxba hadday doonaan ka dhow marka waxaas inayna dhib u geysan ayuu ilaahay u magan gelaya ilaahay buu magan gelayaa si aan marka waxaasoo dhan ayna u dhibin marka man nazla manzilan faqaala acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq oo markuu meeshaa dego ducaday akhriya oo yidhaahda wax dhibaya ma jiro ilaa meesha uu ka guuro xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaanu ka mid ahaa ducooyinkii lagu ducaysanayey yani waxa weeye wakhtigii yani markaa adkaartii sabaaxa iyo masaaga oo marka uu habeensado lafteeda ducooyinka lagu ducaysanayo ama markuu galabaysto ducooyinka lagu ducaysanayo ka mid ahaa waynu soo maray sheekh culammadii qarniyada dhexe ka mida ayaa wuxuu yidhi xadiiskani waa xadiis saxiixa buu yidhi sixadiisana waxaan ku ogaanay xag riwaayo ahaan iyo xag tajribe ahaanba waa ku ogaanay buuri riwaayo ahaan waa ku ogaano muslim baa saxiixa ku soo wariyo inuu saxiix yahay halkaa waa ka garanaynaa tajribe ahaanna waa ku ogaanay buuri xadiiskan markaan ogaado aan maqlay habeen kasta waa odhan jiray buuri yacni markaa aan idhaahdo wax alla wax dhiba oo ila kulantaa ma jiri jirin habeen baa waxa dhacday buuri waxa ay qaninay dibqallooc dabeedna waxaan isweydiiy inu dibqallooc kuma qaniini jirine maxaa soo kordhay yani wixii markaa dhib ee ku yimaaddo waxay garan jireen sabab inuu leeyahay oo sababtaasi keensata xaaladdeedan baadhay yani wax macsioo ka dhacay iyo wax lamida mida markaysaa ma helin ya oo dad aada isu ilaalinayay ahaayeen kadib waxaan xasuustay buu idhi inaan ilaawey ducadii inaan idhaahdo inaan xalay ilaawey markaasaan idhi waxaweye hadda meesha lagaaga yimi waa inaad markaa ducadii aanad akhriyin acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min shari maa khalaq marka waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mida magangelyada ilaahay la magangelayo waa laga qaadanaya waxaa kaloo ka mida kelimaadka ilaahay la magan inay bannaan tahay oo mashruuc tahay ayaa laga qaadanaya waxyaalaha kale laga qaadanaya waxaa ka mida ilaahay hadalkiisu inaanu makhluuq ahayn ee sifatullaahi uu yahay kalaam ullahi hayru makhluuq waayo hadduu makhluuq ahaan lahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam ma boorriyeen in la magan galo halkanna waxaa ku sugan boorin la boorinaayo oo fadiilo loo sheegaayo yacni magangelyada makhluuq la magan galaa hadday shuruuda koobsato waxay noqonaysaa un mid bannaan bay noqon lahayd laakiin tani bannaanaansho waa ka badan tahay waayo fadiila loo sheegayaa maogti waxa fadligaa loogu sheegayaa waxay tahay waa boorin dadka lagu boorinayo adkaartii la akhrinaya lagu dara ee marka waxa weeye markaa la odhanayey sidaas aawadeed waxay ku tusinaysaa inay tahay waxa weye mid ka duwan magangelyada makhluuq wakhtiyada qaar la magan galo waxaana culamadu yahaen laa yustacaadu bimakhluuq makhluuq lama magan galo ayay markaa yidhahdeen taas diidmayso in wakhtiyada qaarkood yani marka mubax ay noqon karto in makhluuq la magangalaa galaa haddii shuruudo dhammaystiran tahay oo makhluuqa la maangelaya uu yahay mid xayi oo nool oo mid xaadiroo jooga oo mid kari karaayo waxaas inuu ka magangeliya uu yahay iyo wax la mida marka kelimaadka ilaahay inayna makhluuq ahayn baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya kelimaadka ilaahay inay taam yihiin oo dhammaystiran yihiin oo naqsi iyo ceeb iyo ay ka maran yihiin lianna kalaam allaahi laysa ka kalaami almakhluuq kalaamu alkhaaliq lama mid aha kalaamka makhluuqa hadalka ilaahay hadalka makhluuqa lama mid aha waa sifatullah haddii kalaamka ilaahay la magan galana ilaahay unbaa la magan galay ee cid kaloo ilaahay aan ahayn lama magangelin bimacnaa cid makhluuqa lama magangelin min shari maa khalaq waxa ilaahay abuuray sharkoodaan ka magan galay ee sharle baa loo jeedaa ya yani waxa weeye wax kastoo ilaahay abuuraa wada shar ma leh ee wuxuu ilaahay abuuray qaarkood baa shar leh marka kuwaa leh shar kale kuwaa shar kale sharkooda ayuu ka magan gelayaa ilaahay min shari maa khalaqta lama odhan yacni waxa weeye waxaa la yidhi maa khalaq yacni waxa weeye makhluuqaadkaana sharka loo tiiriyey ilaahay looma tirin ilaahay looma tirin yacni marka waxa weeye khitaabna lagama dhigin khalaqta lama odhan min shari maa khalaq waxaa loo jeedaa min kulli sharin min makhluuq ayaa laga tilmaamaya halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk